بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته darsigan maanta waxaan isku dayayaa inaan mustaqbalka isku dayi karno inaan eegno iyo camalka laynooga baahanya inaynu qabanaa muxuu yihi alcaalam alislaami ama dunida muslimka isbedelo xoogan baa ka socda ummadda soomaaliyeedna waxay ka mid tahay caalamka islaamiga isbeddelku uu ka socda waxaa laga yaabaa dhowr gooroo hore inaan isku dayay bal inaan udarasi karno waxa xalku yahay kun sagaal boqol iyo labayo sagaashankii markuu bush alab oo xamar ka soo degay dersi duuban baan galoo la yidhaha ayna alxal kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii markay wadaadadu bariga ku dagaalameenna darsiisna waxa uun ku saabsan oo la idhahdo ariiq ila lhadaf baan galay maxaakimtii islaamiga ahayd ee xamar markay duntay darsi ku saabsan mal makhraj oo aan isleey waad odorosi karaysaan waxa jira baan galay maantana wadciga soo socda iyo siday u eg tahay laa jira weli ummadda muslimkii su aashay ahayd malxal mal camal waa taagan tahay haddii aan rabno waxaynu qabanaynaa inaynu ka waranno iyo mustaqbalka soo socdae ummaddu sida u ekaan doono inaga aragtideenna ilaahay baa og subxaanah wa tacaala qeybka waxaynu u baahanay inaynu daraasayno altaariikha walxaadir markaasaynu waxaynu ku dhisi karnaa maxay noqon kartaa waxa soo socda sinaariyoga cusubi muxuu noqon doonaa waxaan isku dayayaa inaan bal sawir kooban ka bixiyo sida wax u socdaan iyo sida wax yihiin hadda marka taa garanna baynu odhan karnaa xaggaynu wax ka qaban karnaa ama maxaynu qaban karnaa waa ra'yi ka mida uun aaraada dadka indha-indhaynaya bulshada muslimkaa ah, iyo dhanka ay u socoto wadciga raahinka aynu iminka ku jirna waa natiijo ka dhalatay taariikhda waa natiijadii ka dhalatay acmaashii bini aadamku uu sameeyey gaal iyo muslimba wixii bini aadamku soo qabtay unbaa ilaahay ku abaal mariya ilaahay dadka ma dulmiyo in allaha laysa bidallaamin lilcabiid rabbi subxaanahu wa tacaala dad wanaag sameeyey dhib kuma abaal mariyo dad xumo sameeyeyna wanaag laguma abaal mariyo ee nolosha bini aadamku ay ku jiraan wa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir waaqacaynu hadda ku noolay dunidu qaab bay u dhisantay bacda alxuruubi alcaalamiya dagaaladii waaweynaa ee dunida ka dhacay kadib dagaaladii waaweynaa ee dunida ka dhacay waxay sababeen maalan dagaalkii koowaad ee dunidu wuxuu dhammeeyey wixii la odhan jiray alkhilaafa alislaamiya dowla alcumaaniya waxa ugu dambeysay dagaalkii koowaad ee dunida nataa'ijtii ka dhalatay waxay noqotay in dowladdaas ay dunida ka baxdo jamhuuriyadda turkiga la yidhaahdaa inay ka dhalato ka timaado reer galbeedku waxa uu kula dhaqmay dunida kale siiba dunida muslimka marxaladii koowaad marxala kasri alcidaami waalcunf ayuu aqoon-yahanka ama istraatiijiga muslimka ee la yidhaahdo doctor cabdalla nafisi wuxuu leeyahy waxay ku bilaabeen marxalo loo yaqaano marxala kasri alcidaami waalcunf oo madficiyo rasaas madfac iyo rasaas ummadda lagu lagu qabsado xoog baa lagu qabsaday caalam alislaami markii la qabsadayna waxaa la bilaabay marxalat tajzi'a qaybin in la gobolo goboleeyo oo xariijimaha hadda dunida ka taagan waa nimankii xoogga badnaa ee dunida qabsaday xariijimihii ay dhigeen meeshay doonaanna way mariyeen meeshay doonaanna way ka weeciyeen caalam alislaami oo dhan waa la yswada sudhay qolaba gobol baa gobol yaroo kala raaciyay qabiilba inbaa meel lagaga daray dabeetana in inimka naqaanaa la dhigay intaa kadib waxaa bilaabantay baa la yidhaha marxalatu taqriib inay soo saaraan duul muslimiinta ka mid ah oo afka gaalada iyo dhaqanka gaalada sugay dhaqankooda iyo diintoodana wax magarato ka ah jahliguu kaga sugan yahay dhaqankoodii iyo diintoodii dhaqanka dadka kale leeyin iyo afafkoodana gacanta si fiican u bartay oo iyaga ka amar qaadanaya sida ay wax u arkaan si u dhodhowna wax u arkayaba nolosha siday u qiimaynayaan ama siday u odorosayaan kama foga sida uu ninka reer galbeedkii u arkayo ama se uma u odorosayo dagaalkii labaadee dunida wixii ka dambeeyey dunida inteeda badan waxaa ka teliyey dunida reer galbeed ama white man ninka la ydhaha ninka cad bar galbeed kale noqday markii dambena dhan isugu biyo shubtay maanta dunida waxay yidhaahdaan dowladaha xooga badan leh taladeeda ay ku socoto waa maraykan iyo u eu oo la laysku daro yurub iyo maraykan oo la laysku daro waxay yidhahdaan adduwal almarkaziya dunida inta kalena waxay idhaahdaan waa alatraaf dacallada duwalka markasigaa aragtidooda iyo siday wax u arkaan ayay dunidu ku dul wareegtaa inteeda badani waxaa jira waxay yidhaahdaan wasaa'il itaxakum qaabkay u maamulaan dunida tan iyaga intii tamartooda ah dunida rabbaa maamula subxaana wa tacaala laakiin iyagu itaalkooda iyo xooggooda siday u maamulaan mar labaad haddaan ku noqonno aqoon-yahankaasi istraatiijiga ah rofesor cabdalla nafisi wuxuu leeyahay wasaa'il arbaca ayay dunida ku xukumaan afar shay baa keligood gacantooda ku jira ama inteeda ugu badan ay ku jiraan afartaa xadhig ayay dunida ka hoggaamiyaan xadhigga koowaad waa silaax hubka dunida hubka ugu badan iyagaa soo saara warshadaha ugu waaweyne hubkana iyagaa leh suqa baayacmushtare hubka ugu tirada badan lana iyagaa leh dani waxay ugu jirtaa in dunida dagaalla ka socdaan dunida wada nabadii faa'iido badan uguma jirto haddana maadaama iyagu hubka u hayaan waxay isku dayaan inay xukumaan goormaa la dagaalami karaa goormaase dagaalku dhammaanaya yaa guulaysanaya yaanse guulaysanaynin yaa hub la siinaya yaanse la siinaynin yaa hubka laga iibinaya ku dagaal dagaalgelaya yaa sberbatka hubka laga haynayaayo dayaarado khaliya dabaabada aan shaqaynayn haysanaya dunidu qaabkay u dagaalanto inta ugu badan waxay isku dayeen inay gacanta ku hayaan xuduuddaa cidda kasoo gudubtana waxaa la isku dayaa in la cunaqabateeyo ama la dilo ama aanay suurtogelin oo hubka chemicalkaa dunida lagama ogola iyaguse way haysanayaan hubka nuclearkaa dunida lagama ogola iyaguse way haysanayaan hubka caynkana lama ogola iyaguse way haysanayaan waayo iyagu waa la biruuxi bay soo arkaan waa dadkii mas-uulka ahaa idinkuna waxaa tihiin hayru mas-uulkii marka alwisaaya calaykum waa in laydiin taliyaa inta garaadkiinu korayo qadiyadda labaad ay dunida ku maamulaan waa masalada loo yaqaano alkhamaat the resources gacantooda waxaa ku jira labada khaamo ee ugu weyn dunida waa waxa shidaalka la yidhaahdo shidaalku waxaa gacanta ku haya hal shirkadoo weyn oo maraykan oo la kala burburiyey standard oyal shirkad la yidhahdaa jiray rock filler nin la yidhahdaa uu lahaan jiray oo dowladda maraykan maraykaane u aragtay xooggeedu inuu xad dhaafay oo dowladdu lafaheedaba uga baqatay oo dabeetana maxkamadooda sare ay ku xukuntay in toddoba shirkadood laga dhigo dabeetana shirkadaha caalamiga aad ah hadda taqaanin waa the seven sisterska waxaa la yidhahdaa waa standard oo yaloo la kala jejabiyey the seven sisters shirkadaha loo yaqaano oo maraykanku leeyahay ayaa dunida shidaalka sahamiya oo soo saara oo rara oo suuq geeya oo safeeya dad kale shidaalka masalan carabtoo kale iyo wixii la halmaala waxay ka helaan inta la cuno inta barjadka dowladda ah xataa investmentku waa inuu xaggooda noqdaa qoladaas lacagta wixii dheeraada iyaga agtooda waa in lagu invest gareeyaa shidaalka marka la yidhahdo dadku inta badan waxay u fahmaan kan lagu shuba un ungawaadhida inuu yahay maaha wuu ka badan yahay shidaalka in sideed iyo labaatan item oo dunida waxa ugu waaweynee la isticmaalaabaa laga soo saara waxa dunida daawo la sameeya inta ugu badan shidaal baa laga soo saara waxa dhar la xidho polisters inta ugu badan shidaal baa laga soo saara waxa wax lagu nadiifiya ama wax lagu maydho ama detergentiska la ydhaha shidaal baa laga soo saara waxa fertilizerska la ydhaha beeraha lagu shubo shidaal baa laga soo saara waxa pesticideska la ydhaahde beeraha lagu buufiyo shidaal baa laga soo saara bal eh qalabkani hor yaalla hadda waxaa laga yaabaa caag iyo waxa kale inuu ka samaysan yahay ama combyutarkan horteyda yaalla caagag iyo qoraaday waxaanu ka samaysan yahay o dhan shidaal baa laga keenaa yani siddeed iyo labaatana ay tan by productka ka badan shidaalka caadigae la yaqaano ninka shidaalka dunida gacanta ku haya macnaheedu waxa weeyaan dhaqaalihii ugu badnaayee dunida iyo wax soo saarkeedii iyo resourcekeedii ayuu gacanta ku hayaa waa laga yaabaa maanta maraykan iyo kuwaasi shidaalka carabta inay ka maarmi karaan maadaama ay kii xajariga ha bilaabeen laakiin ma rabaan inay ka maarmaan oo dee duniday ugu taliyaan china shidaalku qaadanaya jaban shidaalkay qaadanaysa iyo dunida technolojiga wadata waxay qaadanayso waa inu iyagu u taliyaan shayga afraad ay dunida ugu taliyaan waa waxa loo yaqaano asharciya duwaliya dunida waxay u sheegeen in united nation laga mid noqdo united nationna waxay idhaahdeen qaanuunka qaanuunkayagu ka socda vitogyaga socda iyaga nin ka mida hadlayo wuxuu leeyahy mujtamaca duwaligii wuxuu arkaa duwalkiinaasi inay maariqiin tihiin ama ka baxdeen xuduuddii bini aadamtinimada wixii dadka kale ka yimaada waa vito wixii masaalixdiisa ka hor yimaada waa vito wixii uu rabaana waa inay fulaan waa alqanuun duwali waxa la yidhaha ama sharciya duwaliya iyagu gacanta ugu jirtaa qodobka afraad ee ay dunida ku maamulaan waxa weeyaan athaqaafa waa waxaan media lagu tilmaamo dhammaantii hadduu t v yahay hadduu raadiyo yahay hadduu internet yahay hadduu jaraa'id yahay hadduu majallaad yahay hadduu filim yahay waxaas productka ugu badan ee dunidu ay dhegaysato ama daawato ama aragto iyaga soo saara waa waxaa loo yaqaano jaamacaadka oo iyaga hogaamiya oo cultureka westerka westranka ay dhigaan waa waxa loo yaqaano yani saf baa warka waxay yidhahdaan oo dhan alquwa naacima awood aan namarna kuu geysanayn waxna kaaga tegayn bay yidhaahdaan waa alquwa naacima waa lagu dili karaa iyadoo aan wax dhiiga kaa daadanin idan haddaad rabto dunida inaad eegto siday u socotaa waxaad u baahan tahay afartan qodobba inaad aragto waxaa intaa la socda baynu leenahay oo dhanka kale ah haddaad quwada aragtay ma niqaati dacfina waa jira waxaan leenahay ninka cad iyo maraykan iyo yurubiya inta daba socota civilizationkoodii xadaaradooda declination baa ku socda qimadii way gaadheenee foorarkay bilaabeen iyagu waxay ku dadaalayaan foorarku inaanu slob noqon aada steve mid aada u dheereeya inaanu noqonin ee mid sidaasa inuu noqdo cala alaqal qurun socon kara kow waxaa burburay waxay u yaqaaneen valueska alqiyam ow alakhlaaq dunida waa dhoweyd surwaalka jiiniska iyo xorriyaddu isku macnay haayeen kokokoolaha iyo cadaaladdu isku aragti bay haayeen yacni waxaa loo arkayay umamka dunida xorriyadda ugu yeedhaya dadku inuu xor noqdo umamka dunida cadaaladda u hogaaminaya ee dadka ugu yeedhaya in cadaalad bini aadamtinimadu ku dhaqanto inuu yahay reer galbeedka ghaswu fikriya ay bashariyada ku sameeyeen waxaana loo arkayay inay maxay waxaasoo dhan iyagu hogaaminayaan haatanse aragtidii dunida ee masalada ku saabsanayd way isbedeshay dhacdooyin dhacay daraaddeed xabsigii abuu qurayb lo odhan jiray iyo guantanamiya wixii ka dhacay iyo afghanistan iyo ciraaq wixii ka yimi waxay abuureen in bashariyada dunidu ay fahamto xoriyad iyo cadaaladdu sidii la moodayay inaanay ahayn valueskii awal westranka loo haystay inuu valuega ilaaliyo alqiyam inuu ilaaliyo inaanay ahayn hubuut alqiyam baa yimi waxaa kaloo kusoo biiray dhaqaale burbur dunida yimi waa ogtin shirikaadkii ugu waaweynaa dunida in badanoo ka mida inay kacday baanankii ugu waaweynaa dunidu inay kaceen maxaa la yidhaahdaa dowladihii waaweynaa saa maraykanka oo kale trillions dayna inuu ku jiro dhaqaale burbur aada u culus baa dunida ka dhacay dhowrkii ee ugu dambeeyey ay suurtoobi weyday cagsiga duwalka ku jira dhaqaalahooda in la dabooli karo oo sanad walba dowladdu trillions dayna ay qaadanayso waxaa kaloo isbedelo dunidu ogaatay rumsfield iyo gruubkiisii markay wax weerarayeen waxay qaateen aragti odhanaysa hubka ugu badan iyo xoogga ugu badan aan ku garaacno meelahaynu weerarayno askari badan iyo inan gelinin laakiin wax dhaqaaqa waa in la waayaa inu dhulka la sinna taasi waxay keensanaysaa bay leeyiin dunida inta kale inaynu farta ugu yeedhno iyana may suurtoobina cagsigay noqoto hubkii ugu badnaabaa la isticmaalay dhaqaalii ugu badnaabaa la isticmaalay afghanistan shan iyo afartan dowladood baa dagaalkeeda ka qayb galay hub wixii dunida la haye ee waan ahayn kuwa nuclearka iyo baabkaa lagu sheega aan ahayn baa lagu isticmaalay wa maca dalik waxaa caddaatay shucuubtu hadday musir tahay muminna tahay inaanay jabin waxay maanta ogolaadeen ama la raadacaynayaa daalibaan iyo gurubada la mida in lala galo heshiis iyo wada hadal in la sameeyo ama waxay gaadhay xad obama waafkiisa ka yidhaahdo health care-kaa iiga muhiimsan inaan dagaal kaloo cusub galo yacni qadaayadkii dhaqaalee daakhiliga ahaa health healthcareka ayaa ka muhiimsan buu leeyay inaan maanta dagaal kala qaado aragtiyahaasi waa aragtiya ay sheegayaan dadka aqoon-yahanada ee baabakan ku takhasusay laakiin taa macnaheedu ma aha inay gacantooda ka baxday qiyaadatulcaalam ma aha waa in declaration uun bilaabmay macnaheedu ma aha in dunidu farahooda laga muroojiyo ay ka baxday still they have the power weli iyagaa talinaya maxaa xala ah markaa dhanka kale markaynu u kacno alislaami duwalkii ka jiray waxay noqon waayeen duwal dadka qanciya shucuubtooda dowladda waxaa la yidhaahdo laba shay baa lagu qiimeeyaa waxay dhahdeen dowladaha waxaa lagu qiimeeyaa almashruuciya walinjaasaat bay idhaahdaan dowladda waxa lagu qiimeeyaa inay sharci tahy inay qaanuuni tahy inay bulshadu u aragto inay dowladdeedii tahy dadku dadweynaha ay xukuntaa inay raalli ka yihiin oo u arkayaan waxay iyagu samaysteen inay tahay ka labaad ee lagu qiimeeyaana waxa weeyaan baa la yidhaha alinjaazaat wixii ay fulisay ee horumar ku saabsan ee wadanka iyo istiqlaaliyadiisa inay ilaaliyaana ee ku saabsan taxqiiq alcadli اlijtimaaci bulshada inay si siman ula dhaqanto si siman u maamusho ee ku saabsiisan bulshadu qiyamka iyo diimaha iyo mabaadida ay haysato inay xifdiday waa injaasaadka dowladdu ay qabato marka dowlad kasta oo basharku uu qiimeynayo wuxuu ku qiimeeyaa mashruuciyadeeda inay dowladdani dowlad xaq u le tahay inay dadka maamusho iyo injaasaadkeeda caalam alislaami duwalka ka jiraana labadanba way adagtay inay ku doodaan inay ku doodaan bulshadaa raalli naga ahoona keentay oo ummaddaa waxaan wadale waa adagtay injaasaad ay sheegtaanna waa adagtay waddanka istiqraarkii siyaasiga ahaa cadaaladdiisa ijtimaaciga ahayd horumarkiisii cid sheegata maanta oo caalam caalamulislaami ka tirsanina way yartay haddii labadaa la arki waayona injaazaat ama development wax soo saar iyo horumarin dhab ah oo statistics ixsaayaad ay sugayaan oo ay dowladdu ku doodo oo soo bandhigto mid iyadu waa caadi bini aadamka dumuuxiisa yacni doonista bini aadamka lama buuxin karo dowladdan dunida laga cabanay ma jirto dowlad intay timaado dadku wada satisfied noqonayo laabtu xaadmayso laleeyay wixii aanu rabnay qabatay ma jirto oo dunuuxa basharka lama lama buuxin karo doorista bini aadamka laakiin hadday dowladdu haysato wax statistigisoo dhab ah mashaariicdii iyo horumarkii iyo wixii ay samaysay way ku doodi kartaa inay tahay maxay dowlad xaq u leh taasi waxay abuurtay kalsoonidii shacabku uu hayay dowladahooduna inay burburto weliba intaa waxaa la sii socota markii ay dowladihii caddayn kari waayeen inay dadku raalli ka noqdaan oo dowlo sifo sharciyo dadku raalli kayo ku timi noqon kari waayeen ama injaasaadkoodii samayn kari waayeen wixii ay horu mariyeen la arki kari waayey ee muranku batay waxay isku dayeen dowladuhu ama inay dadka been u sheegaan been ku harqiyaan aan jirin amase inay furaska iyaga lagu bedeli karay silmigaa si nabada in dowladda loo bedelo hadday wax qaban kari weydo inay joojiyaan amase inay diidaan in laga hadlo ama la tacbiiriyo waxqabado la-aantooda dabeetana waxay isku dayeen alxal lilamni ciddii xagga iyaga soo eegta ama naga hadasha jeelkaa leh irhaab weeyaan xukm lirhaab in la saaro muddaa lagu waday wadayo shucuubtii way kacday markay kacday wixii loo yaqaanay rabiici alcarabi iyo wixii la nooc ahaa baa dhacay laakiin iyana weli khuyuudu gacantooda kama bixin oo dibbay waxu inqilaabeen adawla alcamiiqa dibbay sanadna waa ka helayaan duwalkii khaarijiga ahaa tiyaaraadkii islaamiga ahaa badh ka midana cunfigay kusii ziyaadisay iyo inay wax walba gacanka hadal xal uga dhigaan waxa isweydiinta le markaa waxay tahy maxaa xalaa mal camal maxaynu qabanaa haddii aynu dhe caalamku saasuu u egyahay dowladihii muslimka ahana saasay eg yihiin maxaa la qabanayaa shucuurta islaamiga ahi bini aadamka kaleay la mid yihiin marka waxyaabaha qaar laga eego saddex qadiyadood baa hortaalla ama dadku saddex nooc bay noqdeen nooc waa dad yaa isiina oo mutashaa'imiina oo mustaslimiin lilwaaqica ah. dad quustay oo nolosha ru'ya sawdaa aragti madow ka leh nolosha iyoynaan waxba la bedeli karin iyo sidaa aynu nahay aynu aqballa leh wax kaloo la qaban karaa ma jirta buu kule maxaa la qaban karaa gaala isu tagtay muslim waxba noqon waa wadaadadii meel kale ka dhace waxba ma soo socdaan adduun waa madow aakhiraynu sugaynaa ya aakhira zamaankii weeyaane inta saacadda la afuufayo ee ilaahay dadka janniya naar u kala saarayo ha la yska jooga bay taagan yihin kooxdaasi inta badan markay kula hadlaan waxay tirinayaan wixii hazaa'im dhacay inta goobooda la guuldaraystay inta meelooda la jabay inta meelooda wax ka dhaceen markaa muslimka wuxuu ka arkaa oo qura meelaha annuqaad sawdaa meelihii la jabay cadowgana wuxuu ka arkaayo qura meelaha muruqiisa uu ka muuqday iyo imkaanaadkiisa haayilka ah labadaa markuu isku daray markaa xoogoodiina wuu arkay kuwan dacfigood iyo jabkoodiina wuu arkay labadaa markuu isu geeyeyna wuxuu mustaqbalka ka arkaa inaan waxba la samayn karin haddaad wardiyi karto iska wardi yaan wardigu ku dhaaf oo su-aalahay ku weydiinayaan waxa weeyaan hal min jadwa lima naquumu bihi waxaan aynu wadno ma waxbaa ka dhalanaya ma waxaad arkaysaa juhuuddan iyo waxoogaagan aynu bixinayno inay wax yanfaca wax thimaara wax midhaa inay keeni karayaan mar kastoo aynu beer yar beerraba duufaanun baa ilaahay ku intixaamo uu marayaa bay leeyihin markaa quus bay taagan yihiin kooxdaasi gruubka labaad waa qolaan ku tilmaami karo alxaalimuun ama almutahawiruun waa qolo aan odhan karo waaqaca ma arkaana way riyoonayaan day dreaming bay ku jiraan imkaanaadkiisa iyo awooddiisa ma eegayo si fiican umuu fahmin waaqacan ku hareeraysan si fiican umuu fahmin culumta sharciga ah si fiican umuu fahmin adawaadka iyo qaabka bulsho loo bedelo bini aadam loo bedelo waayo bini aadam haddaad rabto inaad bedasho ugu horreyn waxaad u baahan tahay alcilmi shaamil aqoon dhammaystiran oo ah waxaa jira waxaa jira haddaad si fiican u fahamto waxaad garan kartaa sinaariyoga ixtimaalaadka soo socdee nololeed aqoon baad u baahan tahay ah qaabka wax loo bedelo iyo waxay u baahan tahay waxaynu odhan karnaa gruubka kani waxay qaateen alqafsu ila almajhuul meel madow bay rabaan inay ku boodaan waxaani wax la egta ma ahee an ka diriro waxaani wax la wadi kara ma ahee ama kuwaa cagsigooda oo waa maxay ilaahay awooddiisu muu ka warramaya iyo inuu ilaahay casiis yahay iyo inuu jabbaar yahay iyo inuu dunidu gacantiisa ku jirto iyo waa kaas wardiga aan badin ilaahay baa wax bedeliya mutawakil maaha tawakul buu aaminsan yahay tawakul ma aaminsana waxaa iskaga qasmay binaa lumma iyo binaau dawla waa laba kale nooca ummaddu hadday burburto dhismay u baahantah dowladdu hadday burburtana dhis bay u baahantay ummada hadday jirto dowlad in la dhisa waa wax fudud soomaaliya waxyaabahay u dhismi weyday waxaa ka mid ah dowladdii soomaaliyeed markii la burburiyey dowladoo qura lama burburinayo ummaddaa lala burburiyey ummaddu waxay qiyam iyo dhaqan iyo aragti iyo wadaagaysoo dhan way baaba'day kuwa wax la rabaana dowladnimaduunbay ka warramayaan saa daraaddeed bay labaatan shir galeen oo xaafad xamara inta maamushaabo mar kastaba ay ka soo baxdo yacnii ummada aan la heshiisiin aan dhaqankeeda la bedelin aan diinteeda wax laga qabanin aan akhlaaqiyaadkeeda wax laga qaban aan waxay ku midaysnayd dib loo noolayn inay wax laba ninoo cadowi wax ma wada yeeshaan haddaad tiraa niyo col baynuna waynu isdilaynaa laakiin shirkad baynu wada samaysanaynaa ka war waa caqligaa caadiga waxaanu aqbalaynin qabaa'il isdilaiyo reere kala guurayo dad isdilayo kule dowlad baanu wada leena dowladda soomaaliyeed baana la idhaahdaa waxaan caqligu aqbali karin idan in ummad la sameeya ka horaysa inaad dowlad samaysatid dowladdu waa ashal maa takuun waa wax fudud muasasaatu dawla in la sameeyo wax thiyari badan iyo caqli badan u baahna laakiin haddaanay ummadi jirin muasasaad dowladeedoo kasta ood samaysa ma soconayaan waayo ummaddu ma jirto haddaanay ummaddu jirinna wax ka sarreeya ma jirayaan idan gruubka labaadna waxaan u tilmaamayaa inay gruub xaalimiina yihiin gruubka saddexaad waxaan u arkayaa inay gruubka aragti saliima leeyihiin daaifadatan waxay rumaysan yihiin dhib dunida inaanay iman ilaa iyo inay xal leeday mooyaane mushkilad bini aadamka qabsato oo bilaa xali ma jiro waxay rumaysan yihiin taariikhda bini aadamku weligeed ba inay challenge ahayd weligeed bay ahayd maxay caqabaad iyo caraaqil laakiin bini aadamku muxaawalaadka markuu sameeyo carqalad kasta waa laga gudbi karaa waxay rumaysan yihiin taarikhdii bini aadamka markaynu dib ugu noqonno waxaynu ognahay umam badan oo isbeddel sameeyey bale umamka qaarkood oo nin qurh isbeddel ku sameeyey oo uma jirto ka dhigay haddaad taariikhdii nebiyada dib ugu noqoto iyo haddaad taarikhdii saalixiinta dib ugu noqoto iyo haddaad taarikhda halyeeyada dunidu ay tirsato xataa yaan muslimka ahayn dib ugu noqoto waxaad arkaysaa wax la yidhahdo impossible inaanu ka jirin mustaxiil waxa la yidhaahdo waaqicu naas inaanu ka jirin waaqicu naas inuu yahay wax la bedeli karo waana wax taarikhdu shaahid ka tahay idan yasi meesha ma yaallo waxaase yaalla adawaadka wax lagu bedelayo in la raadceeyo gruubkani saddex shay bay rumaysan yihiin marka haddaan tilmaamo kow alamal iyo inaanu bini aadamku quusanin laba alcilm الshamil bاlwaqic wa biadawaati التagyiir iyo culum sharciya intaba waxa uu wax ku bedelayo waxa uu bedelayo qaabka uu bedelayo intaba inuu aqoon fiican u leeyahy masalada saddexaadna waxa weeyaan masalat alcamal activity iyo shaqo inuu qabanayo inaad filosof noqonin falasafadu meel bay fadhiistaan dabeetana aragtiyay dunida kusoo kordhiyaan laakiin ambiyadu nooca maaha ambiyadu aragtiye cusub iyo diimaa diimaalla soo dhiibo way sidaan lakiin waa dad camaliyiinah iyagaa wax qabanayay oo wax beddelayay waxaynu u baahanay markaa umam in la dhisaa it will take time waktay qaadanaysaa qof inaad isbeddel ku samaysaa wakti qaataa inaad bulsho isbeddel ku samaysaana waktay qaadataa isbeddelku labada dhinac dhinacu doonaba ha u socdo waxaan leenahay daa'ifadani kooxdani waa kooxda saddexaad kooxdani waxay aaminsan yihiin koow ilahay wuxuu qur-aanka ku yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an maxaa ku xiga yujda bih ilahay wuxuu yidhi ammaanidiinna iyo yadidiiladiinna iyo inay iska riyootaan waxba iskuma bedelayaan tiinna iyo tahalulkitaabka toona baa ilaahay yidhi hadday wastranku riyoodaanna riyadoodu ma jirto hadduu muslimku riyoodana riyadiisu ma jirto laakiin maxaa isbeddelka sameeya man yacmal suu-an yujza bihi baa ilaahay tilmaamay ugu horrayn markaa waxaan leenahay amalku horta yuu idinka dhimanin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayay reer maka dhibeen intay dhibeen bay nolosha ku cidhidhiyeen oo saxaabadiisii tumeen oo garaaceen oo hortiisa ku tumeen oo uu waxba ka qaban kari waayey oo uu iskaga tegey magaalo daa'if la yidhaahduu qabtay daa'ifna taarikhda waxaynu ku naqaanaa iyana inay dib u soo celiyeen dib u soo garaaceen soo shiideenoo soo maageen oo uu ka soo noqday xadiiska bukhaari waa ka nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam inuu siduu mahmuumka u ahaa lam yafiq yacnii inaanu si fiicanba wax u kala garanin ilaa iyo isagoo maraya mooyaane xaggee qarnu thacaalib meel la yidhaahdo yacni markii xaggana laga saaray xaggaana laga soo saaray dhagaxa lagu soo eryaday waa iska dhaqaaqay socodkii uu socday anigoo qarnu thacaalib marayun baan is arkay buu nabigu leey alayh isalaatu wasalaam xadiidka bukhaari wuxuu sheegaya in ilaahay malag u soo diray malakuljibaal buurahoo dhan malagga loo xil saaray baa loo soo diray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la dooransiiyey malaga kani wuxuu yidhi waxaan u socdaa maanta inaan amarkaaga qaato mu nabiyullaahi moxamed ee calayhi salaatu wasalaam amarkaaga inaan qaato haddaad rabto reer maka akhshabaynkan baan ku daboolaya labada buurada hareeree ka xiga ayaa lagu daboolayaa reer maka dambe la arki maayo halkaa kugu dhaafaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu ku jawaabay bal arju an yukhrij allahu min aslaabihim man yacbud allaha waxda maybuu nebigu yidhi waxaan rajaynayaa in ilaahay dhabarkooda ka soo saaro duul maxay ilaahay keligii caabuda yacnii nebi maxamed iyadoo magaaladan laga saaro ta kale laga saaray oo noloshu caynkaa ku tahay muu quusanin quustu adigoo nooloo dhinta ya-sigu waa qof nooloo meyda nolosha gebigeeduba waa amal qofku hadduu nolosha amalka waayo waxbaad qaban kartaado hadduu waayo wuu dhintay walidalik buu nebigu wuxuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam iyadoo dadku la nool yahay gaaladaa meel walba ka saartay ay tahay xataa iyaga hadduu u taag waayo inuu rajaynayo dhabarkooda in ilaahay uga soo bixiyo maxay man yacbud allaha waxda xaqiiqana way noqoto ilaahay baa dhabaradooda uga soo bixiyo qurayshtaas iyo wixii la nooc ahaa ayay saxaabadu ka dhasheen kuwii dunidoo dhan labaatan iyo shan sano soddon sano waxaan konton sano gaadhin ayay dunida min spain ilaa iyo jayna agagaarkiisa inta ka dhexle gaadheen konton sano wax ka yar ayaa intaasoo dhan isbeddel lagu sameeyey waxaa marka hore ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim dalika biana allaha lam yakun muayira nicmata ancamaha calaa qowmin xataa yuayiruu ma bianfusihim labadan aayadood waxay tilmaamayaan labada dhanba khayr haddaad ku sugantay ina ilaahay khayrka kaa daadinin ilaa iyo takyiru lanfusu dhaca mooyaane shar haddaad ku sugan tahayna inaan sharka laga bixin ilaa iyo maxay dhaco takyir lanfus furaha bini aadamku waa caqaa'ida iyo wuxuu rumaysan yahe mabaadi'da maaha xoogga iyo dhaqaalaha iyo waxa ka baxsan maaha waa insaanka waxa laysku haystaa qofka bini aadamka weeyaan ka dhaqaalaha sameeya hubka sameeya media sameeya waxaan la sheegay o dhan sameeya in waxaan sameeya waa soo simbol laakiin waxay u baahan tahay qofkan in la iswijgareeyo qofkan in la rogo siduu wax u arkayo si aan ahayn inuu wax u arko bini aadamka weeyaan waxay dunidu isku haysaa aayadda tani waxay tilmaamaysaa ama labadan aayadood waxay tilmaamayaan kow takyiirku inuu mumkin yahay wax suurtagala inuu ka yahay bulshooyinka ama xagga xun ha u socoto ama xagga san ha u socotee takyiirku waa mumkin wax joojin karaana ma jiraan intikaasaad in dib loo noqdo in hore loo socdaa labadaba waa suurtagal aayaddu waxay sheegaysaa bulshooyinku inay kuraan iyo inay dib u noqdaan labaduba waa suurtagal aayaddu waxay sheegaysaa ilaahay inuu wax bedelaa inay ka ratibanto iyaduna afcaasha bini aadamku siday isu bedesho tagyiiri lanfuska marka dadku isbedelo nataa'ijtuna inay isbedelasho idan waa in la helaa bulsho isbedel raadinaysa oo waxyaabihii mekanisimkii ama aaliyaadkii wixii wax lagu bedelayayna isku dayaysa oo ku hamiyaysa isbedelku markaa waa suluuk bashari waa dhaqan bini aadam ilaahayna subxaana wa tacaala wuu dhammaystiraa aayaddu waxay kaloo tilmaamaysaa isbeddelku aaxaadu naas inaanu ku saabsiisnayn ee maa biqowmin baa la yidhi ummaddu ku saabsan yihi ummadda haddii majoritigeeda dhan loo bedelo way iswada bedelaysaa minority group laakiin ummadda ma maamuli karo koox yari dadka ma aftuubi karto laakiin majoritigu hadduu isbedelo aad isbeddel ku samayso way dhici kartaa ayuha اlإkhوة waxaynu leenahay markaa mal camal camalku waxa weeyaan baynu leenahay kow inaynu waaqaca aragno oo si fiican isu bedelno waajibaadku nabiyullaahi llaahi muusa ilaahay awaamir faray muuse waxaa la yidhi waxaad gashaa meesha loo yaqaano maxay beyt اlmaqdis udkhulu alarda almuqadasata alatii kataba allahu dhulka muqadaska ilaahay idiin qoray baa la yidhi gala waxaynu naqaanaa inay ku jawaabeen nimankii reer banu israa'iil ma gelayno dad dullinimada bartay oo aan si fiican u kobcin waxay dhahay annagu ma gelayno niman xoog waaweyn baa joogoo nimankaasi hadday ka baxaan waa gelaynaa haddayse ka bixi waayaan anagu iska joogaynaa laba nin baa taliyo waxay yidhahdeen war haddaynu fulino ilahay martiisoo gallo waa guulaysanaynaa waa la diiday waxay yidhahdeen muusow adiga iyo rabbigaa tagoo markaa meesha furataan ayaanu idinka daba imanaynaa markaasaanu soo gelaynaa nebi muuse cid baa la socotay isagaa joogay haaruun baa joogay yuushac binu nuun baa joogay reer banu israa'iilna ilahay wuxuu tilmaamayaa a'ima inay ka mid ahaayeen dad ahlu iimaan oo yahduuna bilxaq wa bihi yacdiluun muuse muu odhanin waa reer banu israa'iil inay diideen inteenna tani aan ku tawsiino inteenna tani gruubkeennani aan ku dayno ee wuxuu yidhi ilaahu cid ma haya in yar baan hayaan waxaa la yidhi arbaciin sana ayaa tiihi ku jiraysaa arbaciin sana dabaqadii way maratay meesha geli weyde abaqa cusub oo la tarbiyeeyeyna way soo baxday takyiirkii lagu sameeyey nabiyullaahi muusena intii takyiirku socday buu dhacay ayuu dhintay wiilkii yaraabaa hogaamiyey ee yuushac bnu nuun ee xadiidkaaynu garanayno ee uu nebigu ku tilmaamay in cadceedda xataa loo joojiyey isaga baytulmaqdes furtay yacni qofku isbeddelka in yaroo dadi ma samayso ee waxaa sameeya marka la helo bulshadii loo baahnaa waxaynu u baahanay markaa mal camal ilahay wuxuu le waqul icmaluu maxaa ku xiga fasayara allahu acmalkum warasuula camal sameeya baa la yidhi camal sameeya wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastaklifanahum fi اlard kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa iimaan iyo camal saalixa haddii laydinka hela camalka saalixii mid fardiya baa jira iyo mid bulshadao dhan laga rabo isna camal saalix ah mid fardiyo salaad iyo soon iyo furuud alacyaanka ah iyo mid bulshadoo dhan laga rabo furuudul kifaayaatkiiya hadday ummaddu kaa ku kacdo ilaahay wuxuu u ballan qaaday inay waxa kan helayaan qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyadu inay isbeddel raadiyeen laakiin ariiqu isbeddelku waa fududyay haddaan qutaacu ariiqu ka helin laakiin ariiqa kan shayaaiin iyo qutaacu ariiq tiro badan oo dadka ka gooyaa jooga qutaacu dariiqaasi markay ku helaanna dadku wuu qaybsamaa qaybsankaasaa wuxuu keenaa qolo u aragta in meeshan la waday saddexdii kooxood aynu sheegayna waxay ka soo baxaan marka qutaacu dariiqa kani soo baxaan waxaynu u baahanay inaynu masaa'il si fiican u fahmno qur-aanku wuxuu inoo sheegay haddaad ariiqa saxa amarto marto isbeddelka ummaddu waktuu qaataa ama afraada afraadda ilaahay qur-aankiisa wuxuu kaga warramayaa nebiyo la dilay iyagoo ariiqii haya oo sidii wax isku bedelayeen ku socda la laayay wuxuu kaloo qur-aanku ka warramayaa nebiyo gaadhay meeshii u dambaysay qofku hadduu camalkii iyo iimaankii iyo ariiqii uu hayo wuu guulaystay natiijadana waa la gaadhayaa waa qasab inay timaado qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa koox ariiqa haysay oo la gubay suurat lburuuj ilahay muxuu kaga warramayaa qutila asxaabi lkhduud annaari dati lwaquud id hum calayha qucuud wahum cala ma yafcaluuna blmu'miniina shuhuud koox muslimiintii ka mid ah oo iimaankoodii iyo diintoodii haystay oo isbeddel raadcaynayay oo la gubay kooxdaa ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati maxay leeyihin lahum jannaatu tajri min taxtiha alanhaar maxaa ku xiga dalika alfawzu lkabiir ilaahay wuxuu yihi kuwaas liibaantii weynayd bay gaadheen waayo iimaankii iyo camalkii saalixaa bay hayeen ariiqii loo jeexay bay ku socdeen maca anna iyadoo dunida markay joogeen la gubay oo aanay nataa'ijtii iyagu gaadhin ilaahay wuxuu leeyahay maxay dalika alfawzu lkabiir qoladii jihaatantee guulaysatayna ilaahay muxuu yidhi fii suurati saf maxaa la yidhi hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin markii lasoo waday maxaa la yidhi tu'minuuna billahi warasuulihi wtujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum maxaa ku xiga waxaa la tilmaamay in dembigiina iyo wixiinoo dhan la dhaafayo soo maaha jannaat iyo masaakin ayiba ay leeyihiin waxaasoo nimcaha aakhira marka heshaan waxaa la yidhi dalika alfawz caiim kii la gubay maxaa la yidhi dalika alfawz اlkabiir kanna maxaa la yidhi guulaystay dalika alfawz اlcaiim inuu guulaystay maxaa sheegaya xagga dambe ilahay muxuu ka yidhi waukhraa tuxibuunaha nasrun min allahi wa fatxun qariib asalku waxa weeyaan qofka muslimkii inuu guulaysto uu gaadho ama dalika alfawz alkabiir ama dalika alfawz alcadiim inuu mid gaadho weeyaan ukhraa tuxibuunaha markaynu afraad ku xisaabtanno bulshadu isbeddel bay u baahantay waa inaynu bedelnaa ama afraadda ilahay biqadri camalik biqadri quwatik biqadri aaqatik baa lagugu xisaabinaya qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebiyo guulaystay oo ku guulaystay nebi weliba waa guulaysto nebi fashilay isagu ma jiro laakiin waxaan ka warramayaa bimacna dunawi dowladnimadii iyo madaxnimadii iyo wixii gaadhay yaa ka mid ah daawuud iyo sulaymaan socanka maaha waa golden ageka waxaa lagu tilmaama alcasri dahabi liban israail nabiyullaahi sulaymaan ilaahay markuu ka warramaya waxaa lagu tilmaamay wawahabnaa lidaawuuda sulaymaana maxaa ku xiga nicma alcabdu inahu awaab sulaymaan waa guulaystay waa markii boqortooyadii la siiyey ee wax walba uu qabtay ee wax walba sidii loogu talagalay uu fuliyey ee dowlad weyn oo xooggan oo technology leh oo carshigii balqiis intay ka dhoofisay saba geysay maxay beyt almaqdis oo carshiga siday u dirtay technology aan maanta la gaadhin buu haystay yani maanta dunida waxaa suurtagala codka iyo waxyaabaha la midka ah in milliseconds lagu diro socankaa maaha wax ilbirqsiya ka yar yani inaad eh, telefoonka ku hadasho intaad telefoon qaadato mid kaleoo maraykanka jooga aada la hadashaa waxay qaadataa milliseconds wax ilbirqsi ka yar ayay qaadataa kugu maqla aad ka soo jawaabtaa marka codkaagiibaa inta la duuduubay la tuuray xagga kalea laga qabtay wax millisecond ka yar nebi sulaymaan isaga technologigiisu wuxuu ahaa kursi iska dhanbaa inta la duuduubo xagga laga tuuray xagga kale laga qabtay dabeetana wuu jooga dunidu maanama gaadhin yacni sababa laga qaaday muxuu wa aladii cindahu cilmun min alkitaab baa ilaa yidhi wax kale laguma sifayn laynoma sheegin inuu malag ahaa inuu jin ahaa inuu insi ahaa faa'iido badan ma leh noocuu ahaa waxa faa'iido leh waa maxay waxa lagu gaadhay waxa kani wuxuu yihi wixii lagu gaadhay muxuu ahaa wa qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab aqoon baa lagu gaadhaa ilaahay leeyahy aqoon kan ayaa wuxuu yidhi ana aatiika qabla an yartada ilayka tarfuk ishu intaanay biri qoray yani millisecond ayaan ku keenaya wa technology sulaymaankii waxaasoo dhan qabtay ilaahay wuxuu ku sifeeyey nicma alcabdu inahu awaab waa fardi muslima ah. guulaystay acmaashaa qabtay nebi kalea ilaahay qur-aanka kaga warramay wax laynooga sheegay ma jirto ilaa iyo inuu bukooday oo jiifsaday oo xanuunsaday oo sunnadu sheegaysa siddeed iyo toban sannadood inuu bukay oo laga tegay oo uu cidlo ku noolaaday isna maxaa qur-aanku yidhi ayuub inaa wajadnaahu saabiran maxaa ku xiga nicma alcabdu inahu awaab daawuud eh, ayuub waa nicma alcabdu inahu awaab sulaymaanna waa nicma alcabdu inahu awaab meesha adiga ilaahay kugu qiimayn maayo dowlad ma dhalisay ama dawladdii ma timi ama isbeddelkii ma dhalay adiga waxaa lagugu qiimaynayaa nolosha intii kaa hortimi waajibaadkii kaa saaraa maxaad ka samaysay dad baa waxay u haystaan waxaanad awoodi karin in ilaahay aakhire ku weydiinayo suurtagal maaha laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha soo qur-aankaba kaba mid ah wixii ilaahay ku siiyey unbuu ilaahay kugu takliifiyey inta aan gacantaada ku jirin laakiin macnaheedu maaha inaad fadhiayso waa inaad waddo isbedelkii wadid haddii isbeddelka aad wadid natiijada waa la gaadhayaa waxaynu u baahanay markaa inaynu fahamno dayarta waxaa in badan iskaga qaldantay markuu arko dhibta taagan iyo mushkiladda jirta iyo dacfiga kuwan haysta iyo caynka jira ayuu wuxuu rabaa qafsa booda weyn inta la boodo in xagga hore la dego isbeddel baa la rabaa laakiin waxa aad boodi kartaa waa cududaadu intay tay ayaad boodi kartaa adiga waxaa lagaa rabaa inaad hoos ka marin nicma alcabdu inahu awaab ayuub waa xanuunsaday waa dhibtooday waa sabray waa adkaystay ilaahay wuxuu ku yidhi nicma alcabdu inahu awaab waa sifatu madxi sulaymaan waa maamulay balqiis iyo waxeedii oo dhan buu dowladda islaamiga kusoo daray jin iyo insibaa ilaahay u sakhiray dunida intuu gaadhay oo dhan buu diin gaadhsiiyey boqortooyo adag oo islaamiya oo cid walba ka hor tagtay buu sameeyey oo ilaahay gacanta u geliyey isna ilaahay markuu ammaanayay muxuu ku yidhi nicma alcabdu inahu awaab labadii midna guulaystay midna dhintayna ilaahay wuxuu ku yidhi dalika alfawz alcadiim iyo maxay dalika alfawz alkabiir mid qaata waxa weya nolosha isbeddel baa laga rabaa waanad bedeli kartaa isbeddelkuna wuu imanaya laa maxaala laakiin waxaad ku dartaa adiguna inaad ama dalika alfawz alcadiim inaad ku dhacdo ama dalika alfawz alkabiir inaad ku dhacdo nicma alcabdu inahu awaab iyo nicma alcabdu inahu awaab inaad mid u noqoto haddaad guulaysato maxaa lagaa rabaa inaad qabato ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi nabi maxamed markuu shaqadii loogu talagalay oo dhan soo qabtay aayaadkii uu ibnu cabaas lahaa geeridii nebigay sheegaysaa ilahay muxuu ku yidhi ida jaa nasru اllahi walfatxu warayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi haddaad aragta ilaahay guushiisiiyo kuu timi iyo furashadiioo dhacday iyo dadkiioo diinta koox koox soo galay ood natiijadii gaadhayso maxaa lagaa rabaa inaad samayso yani qofka muslimkii ma kibro cibaadada kama weynaado nolosha isbedelkama kama rabo shaqada lagaa rabo haddaad guulaysatana waa fasabix bixamdi rabbika wastaqfirhu haddaanad guulaysan shaqada lagaa rabaana waa fasabixu fasabix bixamdi rabbika wastaqfirhu weeyaan ilahi wuxuu yidhi badanaa nebi inta uu dagaalamay oo maciise kuwa rabbi loo nisbeeyey la dagaal galeen oo qaatal iyo qutil labada qaraabo waa soo aroreen dagaal oo caynkan ilahay wuxuu leeyay famaa wahanuu wama stakaanuu limaa asaabahum fi sabiili illah wamaa dacfuu yani waxaa la tilmaamay wahni kuma dhicin may niyad jabin yaa-isiin may noqonoo dunidu may u arag meelaan waxba laga bedeli karin wixii sababay wixii asiibay daraaddeed may niyad jabin wamaa dacfuu may taag darray baa ilaah yidhi waxay isku dayeen waxay awood la siiyey inay isticmaalaan wama stakaanuu ismanay dhiibin baa ilaahay yidhi wallahu yuxibu asaabiriin baa ilaahay ku gabagabayy maxaa kale qowlkii iyagoo lagu sifeeyey markaa waa duul la laayay sidaa aayaadku tilmaamaya ilahay wuxuu leeyay wamaa kana qawlahum ilaa an qaaluu maxay yidhaahdeen rabbana kfir lana dunuubana waisraafana fii amrina wahabbit aqdaamana waansurna cala alqowmi alkaafiriin waxay dareemeen dhibtan gaadhay iyo guushan ay hore u gaadhi waayeen inay iyaga ka timi dabeetana iyagaa dib isugu noqday oo waxay leeyihiin ilaahu dembiga iyaga dhaaf waxbaa qasmay dee weeyaane ilaahu dembiga iyaga dhaaf iyo waisraafna fii amrina jidkana nagu sug waansurna cala alqowmi alkaafiriin ilahay muxuu ugu jawaabay marka faataahum allahu hawaab adunya wa xusna hawaab alaakhira wallahu yuxib lmuxsiniin ayuha alikhwa waxaan leenahay dunida inugu xeerani saasay u eg tahay innaga waxaa laynooga baahan yahay inaynu isbeddel samayno isbeddelkana qof iyo laba maahe waa inaynu bulshada bedellaa dunidu intii hore way ka yarta way isaga dhowday isbedelku isbeddel ballaadhan buu u baahan yahay waxaynu u baahanay inaynu dariiqan ku suganno waxaynu u baahanay inaynu fahmno taarikhdii bani aadamkee hore u tagtee nebiye iyo rusul iyo dad saalixiina iyo dad kaafiriinaba lahaa inay dunida isbeddel ka sameeyeen nebi maxamed keligii buu yimi soo maaha lacagna ma sidan ciidamana ma wadan keligii buu ahaa laakiin keligii baa gacantiisa ilaahay isbeddel ku sameeyey diintaa maanta la haysta intaa leeg isagaa sababay xataa fi lcusuur kan dambe maalan yaxya doctor yaxya lyaxya risaaladiisa yaree culamada iyo nahdiga muxuu kaga warramaya ibnu badis buu ka warramaya algeria francisco muxuu ku talagalay francisco wuxuu ku talagalay algeria inuu ka dhigo gobol ka mid ah france gobol ka mid ah salaadimagaad algeria wuxuu ku talagalay inuu gobol ka mida ah ka dhigo boqol sannadood markuu haystay oo af carabi la ilowsiiyey oo gobol faransiiska ay noqdeen oo si toosa ayaa boqolguuradii loo dabaaldegay boqol markii loo dabaaldegay waxay sheegeen islaam iyo luqo iyo waxaan oo dhan in laga takhallusay cabdilxamiid ibnu baadis ninka la yidhaahdo allah naxariisto nin dhallinyaro oo cilmi bartay buu ahaa afar iyo labaatan jira xajkuu yimi madiiniyi maka meelaha kan nin kaloo dhallinyaro ah ayuu la kulmay oo isna ahlu cilmiya ibraahim albashiiri ninkii la odhan jiray bashiir alibraahiimi ayuu la kulmay waa la wada hadlay in waddankaa isbeddel laga sameeyo bashiir alibraahiimi wuxuu tilmaamayaa sagaashan habeen inay soo wada jeedeen habeen kasta bacd alcisha ay fadhiisan jireen ilaa iyo salaada subax laga gaadhayo sagaashan habeen ayay khudadoodiiyo waxooda wadeenoo fakerayeen qorayeen caqliga isugu geeyeen oo xifdiyeen ibnu baadis culammadii meesha joogtuu la tashaday sheekh ka mida ah wuxuu u tilmaamay war waxba madiine intaad fadhiisato cilmi ha dhigine waddankaagii qabo oo sameey ibnu baadis waddankiisiibu ku noqday caruur buu ka bilaabay caruur inuu wax u dhigo jiilka yaryar bal inuu soo saaro wakhti yar ayuu wuxuu gaadhsiiyey boqol iyo konton kun inay noqdaan dadku haya ibnu baadis toddoba sano kadib buu u yimi bashiir ilibrahimi isna shaqadii buu la bilaabay kacdoonka maqashaan ee france algeria dib u nooleeyey ee jihaadka galay ee milyan iyo barhka laga dilay ee soo celiye ka saaray faransiisku hal ninaa bilaabay oo casriga kan kama warramayo cusurtii qadiimkahay idan dunida isbeddelku waa suurtagal xumo iyo samaba waa la bedeli karaa laakiin wuxuu u baahan yahay inaad aqoontiisana leedahay jidkiisana hayso aqoontiisa inaad leedahay jidkiisana hayso amal rajadana aad qabto soomaalina waxay ka midtu ummadda muslimiinta aynu ka warramayno nooc gaara maaha waxa haystaa wax ka gadisan dunida kale waxa haysta maaha haddaynu rabno inaynu isbeddel samayno markaa waa inaynu binaau lumma samaynaa juhdina inaan dib u dhiganin acmaashana aynu samaynaa qimadu markaa way isbedelaysaa sala allahu cala nabiyina moxamedi wala alih wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin